bismillahi raxmaan raxiim kulan wacna wanaagsan saaxiib meel waliba oo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal goorahan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalatan muqdisho kale oo aan waa barqa talaadaha taariikhduna waxay ku beegantahay tahay shanta bisha sagaalaad ee sebtembar sanadku labaatan saddex qodobada ogaal haddii aad la yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya kulamo socday in ka badan afartan iyo sideed saacadood oo u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo cali jayte cismaan oo weli aan laga gaarin heshiis rasmi ah wararkii u dambeeyay ayaad ku maqli doontaan allah u naxariistay fanaan axmed naaji sacad oo xalay geeriyooday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo bahda fanaaniinta soomaaliyeed oo ka tacsiidiyey geerada ku timid fanaankaas qodobada kaleo barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan ee qeyb ka noqonaya waxaa ka mid noqon doono saraakiil ka tirsan militariga dalka myanmar oo weerar weerar loo adeegsaday diyaarado lagu dilay iyo sidoo kale waxaad wararkeena kale ama qodobada kale ee aad ku maqlaysaan ka mid noqonaya madaxweynayaasha kooriyada waqooyi iyo sidoo kale ruushka oo la filayo inay kulan ay yeeshaan qodobadaasi dabcan wixii war nagu soo kordha intaynu barnaamijka ku guda jirno iyo xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka aad kaga barateen ayaa qayb ka ah u diyaargarow saaxiibayaal dhegeysiga barnaamijka ogaal baxayno nabaddu waa lama huraano ka hor taga kulaado heshiiya walaalayaalo hordaayo toos toosomaalay toos saaxiibayaal heeskaasi allah u naxariistayaal fanaan axmed anaaji sacad iyo sidoo kale howlada kale ay ka daba jiibinayeen waxa uu daafur ahaa barnaamijkeena ogaal waaqniyo waan yaabanay ma muqdishaanu joognaa mase london war maxaad aragtay eeg eeg boorarkan maxaa ku qoran kani wuxuu ku qortay subermarket kana arag minimarket ka ku dhegan fiiri shoob barbar baa layidhaha bal eg kaas kalena londoniyuu ku qortay fiiri dhinaciisa kalena selmid wireless iyo waxaa ku sii dhegan switis custom articus fiiri wajan optic guestes house mujeedaa indhahaaguma qabtaan hotel high palace fiiri agencyaa ku qoran ka kaloo ku dhegana fiiri waa air travel hal uu soomaaliya gebigood ku qoran yaha laguma arkay <laughs> war miyaadan arkin madaxdeena marka ay khudbaynayaan maxaad boorarka ula yaabaysaa oo maxay dhahaan miitin baan u socdaa oo good governmentiga looga hadlaya international communityga igala qayb galaya peace and security in diiradda lagu saaro waayo diil ayaa arrintan ku jira appointment inaan samaysano waayo oo aan conform garayno officeka aan isugu imaano arrintan confuse ayaan ku qaaday decision inaan ka qaadano waayo conflictigan soo laalaabanayo mediahan dadka kala hadlaynaa economic in loo helo waayo arrintan okay ala afkeed igula hadasha waa sida madaxdeena ay u hadlaan waa lagama maarmaan qof walba inuu dhalo dhalashadiisa caddeeyo maxaad ula jeedaa soomaali haddaad tahay soomaali ku hadal waayahay markale barqa wanaagsan saxib hadaan ku bilaabno barnaamijka ogaal gobolka hiiraan ayaan ku bilaabeynay saaxiibyaal magaalada maxaas ee bariga gobolka hiiraan waxaa ka socday afartan iyo sideed saac lasoo dhaafay shirar aan loo kala kicin oo u dhexeeyey waxgaradka iyo sidoo kale cali jeyt cismaan oo isku dhinaca iyo siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale oo kasoo jeeda gobolkaas oo isku barbara ah iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu waxa uu kala hadlayay dhinacyadan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidii isku duubni loo noqon lahaa wararku qaar waxay sheegayaan weli in shirarkaas aan natiijo wax ku ola ah laga gaarin ha yeeshee xoogaa isku soo dhowaanshaha ay jirto welina shirku waa uu ka soconayaa in ka badan afartan iyo sideed saacadood ayaa la ishor fadhiyaa welina qodobo rasmi ah oo la isla gaaray kama soo bixin shirarkaas la filayay in natiijo wax ku oola ah ay ka soo baxaan nabadoon xasan kacaan oo gobolkaasi kasoo jeeda ayaan wax ka weydiinay shirkan iyo qodobada laysku mari laayahay wuxuuna yidhi eh, saad la socotaan radio kulmiye adigii maamulka iyo shaqaalaha marka hore asalaamu calaykum aan idiin leeyahay eh, haddii aan ku hormaro su-aasha aada weydiisay eh, madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beesha xawaadle waxay joogaan degmadii maxaas runtiina aada loogu soo dhaweeyo madaxweynuhuna waa dagaalkiisii ka dhashay waayo ama ah, dhalay runtii tegitaanka uu tegana xaq buu inuu kormeero dalka iyo dadka waxa ka jira waa gartay kulamada dhex maray cali jeete iyo madaxweynaha iyo dhaqanka culays weyn baa jiray shalay ilaa daraad oo waa la waayey qodobada la isku mari waayey iyo waxaa keenay culayska adaad noo carabawda waxyaabaha la isku mari waayey oo madaxweynuhu beesha ay jeedisay dadku kala aragtiyay ahaayeen in hirshabelle ayna shaqaynaynin oo beesha xawaalle ayna u cuntamaynin eh, ayay ahayd in hirshabelle eh, ayna shaqaynaynin hiiraan state ay shaqayso oo laba gobol ay noqoto eh, gobolkaas shabeellada sare oo degmada buulo burtaa iyo magaalada beledweyne Eh, waxaas waxba igama quseeyaana meeshay ka yeertay dowladii kumeel gaarka sheekshabeef ayaa ansixiyey waxyaabaha la isku mari waaye marka waxay ahayd inay wax ka tabanaayeen hirshabeelle ayna haddan rabin mid dhaqaalo carruursanayso ay iska tahay eh, nabadgelyo ayna shaqo ku lahayn dowladda federaalka ahna waxay ka tabanayeen in maaragtay xubintii beesha xawaadle ay ku lahayd wax u qalma ayna ahayn eh, waa la kala booday waxyaabo badanaa la tabtay madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey halgankan dheer ee dagaalka inay ka qayb qaataan beesha ah runtiina waxay yidhaaheen dagaal waxaa ka horeeya xalinta khilaafka annaga waxa aan tabanayno sidaasaa lagu kala booday kollay dibaa laskugu soo noqday kulamo gooni gooniyaa dhacay waxaa joogay wasiirkii batroolka cabdirasaaq xildhibaanada beeshaa joogay Eh, iyaga naftooda qaarna hirshabeelle ay yihiin eh, qaarna ay yihiin maaragtay hiiraan state eh, qaarna ay yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya yani dhowr garab iyo dhowr wejiyaa meeshii ayaa madaxweynuhu kulamadiisa loogu kala tegay runtii markaa waa la kala booday muhiimadana waxay ahayd cali jayte in hiiraan state hadda gobolkaas hiiraan oo hmm. federaalkii dowladda federaalka aynan ansixin baarlamaankii aan baasgaraynin mm-hmm. aan xukuumad eh, kumeel gaara waxay ku dhawaaqday ansax ma aha eh, dowlad federaal ayaa meel mara karta iyo baarlamaankiisa laba gobol iyo saddex gobol waaye maamul goboleed laakiin waxaan isleeyahay hadda arrintaas maamul goboleedka shaqaymayso eh, runtiina waxa weeye xildhibaanadii baas ka soo jeeday waktiyadii hore ama ha ajaraana ama qaar hirshabeelle ha noqdaano amaba qaar maba ogeynba lugooyada dhabka ka jiraa taasay ahayd eh, beledweynada kaligeed hadda ma go karto duruufta weyn ee ka jirta waxa weeye eh, dagaaladii khawaarista ee beesha xawaadle ay la galeen ama siyaasiyiinna ama shacabla ama ciidanle ama dhaqanle ama maaragtay waxgarad leh ama hooyooyin leh oo weliya aabane yani aan loo kala harin dagaalka waa ka go-on tahay beesha inay dagaalamaan dhiigooda ay daadiyaan waana jihaad xaq ah in khawaarigta meel laska saaro waktiye ayay soo kacaan waktigoodana waa iska gebagabo qarniyay soo kacaan qarnigaasna waa la laaya marka in la laaya anaga waa naga go-on tahay laakiin xukuumadii federaalkeed wixii aan ka rabnane kama hayno hirshabeelena waa ku ajarnay oo madaxweyne xasan sheikhaa dhisay waxaan isleeyahay marka isqabadka siyaasadeeda ka jirana waxa weeye gudoomiyaha gobolka iiraan oo xilka laga qaaday cali jayte cabdullaahi sufure uu magacaabay dabageed iyo ninka la cali guudlaabe cali jayte nin kaleo guddoomiye ah oo magacaabay waxaasoo dhan madaxweynuhu kolley waa xalinayaa xal siyaasadeed ayuu u fadhiisanayaa marka xawaadan waxay yidhahaan wasiira gaashaandhiga hana la siiyo ama taliyaha ciidamada arintaas marka waxa weeye farsamay ku jirtaa oo madaxweynaha xaggiisa jirtaa waktiyadaan inay wax kasoo baxaanaan rajaynana cabdilai waayahay marka mala yani wax dadka loo sheegi karo oo la dhihi karo qodobadaasaa laga heshiiyey oo xal rasmiya ah laga gaaray oo la shaacin karo ma jiraan mise weli wax la shaacin karo ma jiraan ah, waxa laisku haaya waxay ahayd doola siyaasadeed oo beeshu ay ka tabanayso dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedkan hirshabeelle oo iyada dad kusoo aruurtay dhaqaale aruursi iyo deeqaha caalamka la siiyo ama dawladdu ay bixiso eh, dhaqaalaha ay bixiso oo koox isbahaysi ah meel ay wax dhigtaan oo waxna ka qaataan eh, dhaqaalaha gobolkaas hiiraana laisku hayay hiiraana calajaytaa gooyey eh, waxaan isleeyahay wixii la tartay hadda hirshabeelle bahal fadhiida waayo ama dagaal geli karto waa la kala shikiyey oo qaab laisku aamina lama hayo madaxweynuhuna hadda inuu ku khasbi karo hirshabeelle ma filaayo cali guudlaaban haddii hadda xelka laga qaado liiraa iiga dag xilka xawaadan uu kusoo booday inana shaqaymayso waxaa weeye labadiisa sano inuu dhammaysto hirshabeelle xawaadli wuxuu ku leeyahay inuu ka helo caasimadii in la siiyo maamulka waxay ka tabanayaan xubnihii la siiyo ama baarlamaana ama maamul kaloo agaasimo ama wasiiro ah taas taas weeye eh, farsamadaas eh, madaxweynaha agtiisa taallaa laakiin beesha xawaarda wakti xaadirka inay go'i karto oo maamul gooni ay samayn karto ma filaayo maxaa jirane dalkiyaa dagaal ku jiro kaloqoqoobna waa laga fiican yahay marka midnimadaas guudaa soo baxayso dowladda federaalkana waxay ka tabanayeen in kuraas fiican ay ka helaan eh, maxaa jiradha waa qabiilka habowlaha u ah soomaaliya halgan haddii la galaayana hiiraan Eh, waa istaraatiij siyaasadeed ama dawlada dumanay ama la dhisaayo eh, waxaan isleeyahay xawaadla waxay tarteen madaxweynuhu inuu siinaayo saacadaha soo socoto oo khilaafka halkaasu ku baaba'ay waya ugu dambeyntii maxaa raja oo laga filan karaa marka isku soo duub eh, go-aamada la gaari doono saacadaha soo socda saacadaha la gaari doono horta madaxweynuhu wiila dhale waaye dagaalkuuna ku dhashay dadkiisiinoo dhex tegay asaana hadda wixii oo la tabanaya nin xalliyana waa yahay maxaa jira meeshana abtiyaashiisa joogo wiilna waa waalidkiis waxay togteen xawaadle maamul ahaan dawladdii horay maxamed cabdullaahi karmaajina waa wax maamul oo fiican kama aynihin hal wasiiray xawaadle lahaayeen weli wasiirkii taagan yihiin agaasimayaal guud ma helin safiirre arrimaha dibadda ma helin abaashatooyaal ma helin taliyaal ciidan ma helin marka waxyaabaha lagu cajaran yahay ayaa meeshaasa ah. madaxweynuhu hadda inuu meel marayaan rajaynaya wixii dowladda federaalk laga qabtay iyo hirshabeelle xalinteeda isbedel siyaasadeed inuu lagu sameeyo oo beeshu ay runtii cali iyo nin xildhibaana qaaray ahaayeen oo tims waaye dabageed iyo qolo kalena tiim ay ahaayeen calankii oo hirshabeelle meesha laguma arki karaa la layidhi iiraan statena iyadana lama arki kari georgi wax wax sheegan karaa ma laha xallinta guud taas ah laakiin cali jayte waa nin taagan oo howlgalkana u taagan madaxweynuhu inuu xalliyaan rajaynaynaa baynanlahi kariim waa saacadaha ilaa iyo lixda duhurnimo oo maanta wixii ilaa saaki inta ugu dhexaysa inuu madaxweynaha dowladda federaalka uu xallin doono doctor xasan sheekh maxamuud waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa nawadoon xasan kaxaan waxaana wax ka weydiinayey shirka in ka badan afartan sideed sacdood maxaas ka socda ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo cali jehte cismaan waa la isku mari lahay weli mana jiraan qodobo rasmi ah oo lagu heshiiyey ha yeeshee saacadaas oo wixii natiijo kasoo baxo wararkeena iyo barnaamijyadeena xig ee dambe ayaad hadii aa la yiraahdo ku maqli doontaan saaxiib markana hallaha u naxariistay alfanaan naaji axmed sacad ayaa ku geeriyooday magaalada london ee caasimadda dalka u k axmed naaji sacad waxauu ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimada dalka sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii waxaana uu ku barbaaray degmada shibis ee isla muqdisho halkaas uu dugsi qur-aanka ku bartay iyo sidoo kale luuqadaha talyaaniga iyo carabiga sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo afartii ayuu fanka kusoo biiray waxaana uu ka bilaabay heeso bulshada dhexdeeda isaga oo xorriyaddii kadib markii uu dalka xuruubay gumeysiga waxa uu ku biiray mid ka mid ah kooxihii fanka ee ka jiray xilligaasi magaalada muqdisho fanaanku markuu sanadku ahaa kun sagaal boqol ku biiray radio muqdisho isagoo loo magacaabay madaxa qeybta muusiga ee radio muqdisho fanaanka waxa uu taariikhda fanka soomaaliyeed ee baal dahaba uu kaga soo jiray sanadadii u dambeeyey isagoo usoo joogay burburkii iyo dagaaladii sokeeye dalka ka dhacay fanaanku sidoo kale waxa uu ahaa eh, mulla abwaan iyo sidoo kale nin yaqaana cuudka ama kabankaasi loo garaaco iyo intaba muusiga ah, waana dadka dhifka iyo naadirka ah ku ah in lagu dhexarko fanka soomaaliyeed si kastaba alla naxariistay fanaanku xalay ayuu ku geeriyooday magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska waxaana ka tacsiyadeeyey dhammaan bahda abwaaninta iyo sidoo kale madax kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud war qoraal oo kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu tacsi u dirayaa qoyska qaraabada iyo bahda fanka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ka baxay abwaankii iyo fanaankii soomaaliyeed ee marxuum axmed naaji sacad madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in marxuumka uu kaalin weyn uga jiray fanka soomaaliyeed isaga oo door weyn ka qaatay sar u qaadida fanka suugaanta iyo dhaqanka soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa eh, tiirarkiisa ugu waaweyn inaa lilaahi wa inaa ilay raajicuun waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum axmed naaji sacad oo magac iyo miisaan ku dhex lahaa bahda fanka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi warka qoraalka ee kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ee madaxweynuhu uu kaga tacsiyadeynayay geerida ku timid allah u naxariistay alfanaan axmed naaji sacad dhinaca kalena bahda fanka ayaa si weyn uga tacsiyadeeyey saacadii lasoo dhaafay geerida ku timid abwaankan abwaan maki xaaji banaadir ayaa goordhow ka tacsiyadeeyey geerida ku timid fanaankan waxaana uu yiri inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto marxuum ustaad axmed naaji sacad oo xalay ku geeriyooday caasimadda waddanka ingiriiska ee london waxaan uga tacsiyeynaynaa caruurtuu dhalay caruurta ay sii dhaleen iyo caruurta ay sii dhaleen dhammaan ehelkiisa qaraawadiisa walaalihiisa sokeeyihiisa tolkiisa xigtadiisa iyo xigaaladiisa oo annagaba kuw an ka nahay adduunkan lislama joogaayo iga horey ankaa dambeeya le waaye adduunyadan hiloobaa loo qabaa mana la heli doono aakhirana hilmaanaa loo qabaa mana la huri doonee tan dambe allah noo suubiyo tan dambe allah noo hagaajiyo tan dambe allah noo qurxiyo gefkeena iyo geeradeena ilaahay ma kulmiyo taqwada towbada iyo towxiidka allah nagu dilo marxuumka ustaad axmed naaji sacad kitaabkiisa midigta allah ka siiyo khabrigiisa allah u nuuriyo horteena allah cafiyo jannatulfirdowsa ilaahay ha ka waraabiyo bacdigiisa ilaahay mana fidneeyo sidaasoo kale waxaan uga tacsiyeynayaa geerada marxuumka dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba dunida guudkeeda ka joogaan dal iyo dibadba dhammaan hobollada afmaalada soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba oo dunidu ka joogaan gaar ahaan hobollada waaberi ee qaranka nafteeda dhammaatay lama soo celi karo geeridana lagama baaji karo walan yu-akhir allaahu nafsan idaa jaaa ajaluhaa laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا mataac الغرور إنا لله وإنا إليه راجعون waayahay dhegeystayaal halkaasi wuxuu ahaa abwaan nimankii xaji banaadir oo ka tacsiinaynay geeridii ku timid allah u naxariistay marxuum axmed naaji saacad fanan soomaaliyeed uu ku geeriyooday london sidoo kale eh, rofeor maxamed cumar dalxa isla sidoo kalena fanka soomaalida qeybka ah ayaan wax ka weydiinay taariikhda fanaankan iyo sidoo kale intii uu ka yaqiinay waxaana uu yiri ida ja ajalulahi laa yastaakiruuna saacatan walaa ystaqdimuun sadaq allahu alcaiim allahu naxariista marka ugu horeysa ustaas axmed naaji sacaad inaalaada intii uu ka geeriyoodayne sabar iyo iimaan ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan dunida dacaladeeda gaar ahaan bahdii iyo reer iyo asxaabtii uu ka baxay haddii aan si kooban taariikhdiisa inta aan ka aqaan marxuumka waxaa runtii horta aniga barasho mida sida dadka guud ahaan ee loo yaqaano fanaaniintii soomaaliyeed barashadii uhoreysay yaraantaydii fanaaniinta soomaaliyeed ee hal abuur kale dhinac kastaba ma artay marka loo baxo fanka ee ragga ma aragtay ugu magac dheer ayuu ka mid ahaa axmed naaji waxa uu ahaa sida maanta ee la wada ogyahay fanaana caan ah oo madna ah maaragtay nin aadadaha muusiga qaybaheeda kala duwan hadday maaragtay isugu jiraan kuwa maaragtay la garaaco oo uu ka mid yahay cuudka kabanka aan idhaahde gitaarka organka violiinka intaas iyo intii kale ee isaga ee runtii uu ku ahaa nin aad iyo aad macatay fanaaniinta soomaaliyeed uga dhex muuqday haddana waxaa u dheeray inuu ahaa nin mudrib ah ama nin heesa haddana alifa laxanka maaragtay heesaha maaragtay wadaniga iyo kuwa jacaylkaba runtii ku xeel dheeraa waxaana u soo saaray fanaaniin fara badan iyo kooxo oo aad u caanbaxay berigii runtii dalka dowladii dhexe jirtay intaanu burburin ka hor iyo kadib haddana wuxuu eh, xaqiiqatan eh, dadka aadka mactifankiisii ula socday uu ka mid ahaa xagga maaragtay heetaha banaadiriga eh, iyo maarata kuwa kale ee eeiyagana aadka ma dadka soomaaliyeed siyaabaha maaragtay eebiia ahaan ama marka loo fiiriyaba guud ahaan ee soomaaliya heesaha maaragtay iyaga ay ku luqeeyaan taa micnaheeda waxaan ka wadaa ee soomaalida ee iyada tiraahdo sida maay iyo maxaatiriga ayuu ahaa nin maaragtay isaga ku luqeeya sida sidaas oo kale haddana ee luqadaha soomaaliga iyo carabigana wuxuu ahaa nin aad iyo aad u isagana aad maaragtay heesihii uu qaaday ee adduunyada ee maanta ay rikoor garaysan yihiin marka arrimahaas yaraantaydii iyo dhakamaqalkeydii codiisii waxaa ii weydistay marka toos inaan isaga axmed naaji oo aan isaga shakhsiyan wejhan biwejhin aan isu barano waxay ahayd markii aan eh, fanka soomaaliyeed eh, anigane ee eh, aan runtii aan ku soo maaragtay dhowaaday oo aan markaa dhalinyaradii eesaa hirgelay markii tameeyadii maaragtay ayaga ay ahaayeen waktiga aan sida fiican isagana aan isu baran doono ayaa haddana waxaa ii dheerayd markii hayaal fanaanaha profesor maxamed cumar dalxay oo kaasi ahaa oo ka tacsiyaday geerida ku timid alla naxariistee marxuum axmed naaji sacad oo ahaa fanaan soomaaliyeed kuna geeriyooday magaalada london ee dalka ingiriiska saaxiibalowli ogaalayaad maqleysaane markana jubbaland hadaan aadno booliiska jubbaland ee magaalada kismaayo waxay gacanta kusoo dhigeen saacadii lasoo dhaafay burcad hubeysan oo caadeysatay inay dhac u geystaan shacabka ku sugan magaalada kismaayo barcaddan ayaa bustallado ku hubeysnaa xilliyada habeenkii ayna badi dadka dhici jireen iyagoo dhibaato xoogan dadka u geysan jiray taliyaha laanta dembi baarista booliiska kismaayo cumar xujaale ayaa faahfaahin ka bixiyay ragga lasoo qabtay waxa ay yihiin iyo dembiyada lagu soo eedeey waxaan taliska qaybta booliiska gobolka jubbada hoose kusoo bandhigaynaa niman burcad ah oo caadaystay in ay baartaan ama dhacaan shacabka ku nool magaalada kismaayo nimankaasi waxa ay ku hubeysan yihiin bistoolado waxaana lagu kala magacaabaa maxamed cismaaciil ciise iyo cumar daahir ciise waa laba nin oo dhallinyaro ah oo ah dadka ku nool magaalada kismaayo kuna dhashay labadaas nin waxay ku qubaysnaayeen laba bistooladood oo ay ku baaranayeen dadka wakhtiyada habeenkii ah waxaa ilaahay mahadiisaa ah in isbuucyadii haddaan soo dhaafnay ay socdeen howlgallo ay ka wada shaqaynayeen ciidamada amniga ee magaalada kismaayo kuwaasi oo lagu baacsanayay dhammaan tuugada wakhtiyada habeenkii ah dadka maxaa la jira magaranaysaa dhacayso iyo kuwa al-shabaabka ah. waxaa suurta gashay labadii bisha sagaalaad labada kun iyo in maxaa la dhihi jira magaranaysaa gacanta lagu soo dhigay maxamed cusmaan ciise oo ku hubaysan bistoolad kaasi oo dhac ka geysanayay xaafadda kiboora magaalada kismaayo waxaa soo qabtay ciidanka booliiska oo howlgal ka sameynaya xaafaddaasi gacanta lagu soo dhigay bistooladana ay tahay midaan idiin muuqata ninkaa dhallinyarada iyo nin kale oo baxsada oo la yidhaahdo cumar daahir ciise labadaasina waxay ku hubaysnaan laba bistooladood bistooladihii mid ka mid ah waa midan aan hadda gacanta ku hayno ninkii kalena gacanta ciidamada amniga uu ka baxsaday waxaan rajaynaynaa asagana sida u dhaqsiyaha badan inaan soo bandhigi doono kanna waxaan rajaynaynaa in la marin doono waxa uu mudan yahay in sharciga la waafajiyo waxaan horgeyni doonaa maxkamadaha waxaana loo gudbin doonaa hadduu ilaah yihahdo maxaa lii jiri goobaha cadaaladda waxaan kaloo sheegayaa dhammaan ummadda reer kismaayo in ciidamada amniga ay muuqato shaqada ay qabanayaan habeen iyo maalinba ciidanku waxay u taagan yihiin badbaadada shacabka iyo waajibaadkii la faray u igmatay ummada madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland in maxaa amniga ummadda reer jubbaland si maxaa maganasa wanaagsan looga shaqeeyo sida arkaysaan shaqadii ciidamada waa taasi muuqata way mana joogsanaysa way sii soconaysaa sida wadajirka ay u wada shaqaynayaan ciidamada amniga isu dhawaashaha leh ciidamada ay u wada shaqaynayaan ayaa suurtogelisay in tuugada meel ay ku baxsadaan la waayo waxaan rabaa dhammaan cid walba oo ku howlan inay faldambiyeed ka geysata gudaha magaalada kismaayo noocuu doonaba ha inay ogaadaan in aan ku fiirinayno indha kuwooda maaaldiji magarsa ka dheer ciidanka amnigana uu si maxaalii ka foojigan ayaga sida ay u shaqaynayaan u shaqaynayo ayna ku guulaysan doonin waxa ay doonayaan inay sameeyaan cid walbana waxay ka hormuuqan doontaa eedaha cadaaladday kasoo muuqan doontaa maxkamadaha ayaa la geen doonaa sharciga maxaa la dhihi magaasa iyo faldembiyeedka ciqaabta ay galeen faldembiyeedkeeda ayaana lagu soo oogi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa taliyaha laanta dambi baarista booliiska magaalada kismaayo cumar xujaali waxauna faahfaahin dheerada ka bixinayay rag burcada oo gacanta lagu soo dhigay kuwaas oo dhac iyo dhibaatooyin kale u geysan jiray shacabka ku sugan kismaayo weli saaxiib yaal maqlaysaa waayahay saaxiib yaal wali ogaleed maqlaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay lagu hadalhaayay isla baraha bulshada ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaad la socodsiinaya cabdulaahi iyo luul markaan aan ku horumarno dhanka hadalhaynta cabdulaahiyow saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa si aada u qabsatay geeridii ku timid allaha u raxmaday fanaankii weynaa ee axmed naaji sacad oo habeenkii xalay ah ku geeriyooday magaalada london ee dalka ingiriiska waxaa la sheegay allah u raxmadee fanaankan inuu muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay hosbitaal ku yaala magaalada london iyadoo ugu dambeyntiina xalay uu ku geeriyooday bulshada soomaaliyeed ayaana si aada uga naxday geerida ku timid allah allahu naxariistay axmed naaji sacad oo geyiga soomaalida si aada caan uga ahaa aad iyo aad loo leeyay allah unaxariistee marxuumka sidoo kale waxaa ka tacsiiyey geeridiisa fanaaniin iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa dalka ugu horeeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh sidoo kale fanaanka allah u inta lagu xasuusto waxa uu ahaa fanaan abwaan sidoo kale mulaxan weliba e, waxaa lagu xasuustaa inuu heesaha uu qaaday badankooda uu isagu gacantiisa ku tuman jiray kabanka sidoo kale cabdulaahi allah unaxariistee axmed naaji muddo dheerna fanka soomaalida ayuu aada ugu dhex jiray isagoo hoboladii qarankae waaberi aad iyo aad hobolada qarankae waaberi ayuu qayb ka ahaa si weyn ayayna dadka soomaaliyeed uga naxeen geerida ku timid allah u naxariistay axmed naaji sacad saacadihii lasoo dhaafayna baraha bulshada ayay aad u qabsatay waa tahay markaana qormada ugu horeyso bankeyga haddii aan eego waxaa lagu bilaabay saddex ka duceyso hooyada aabbahaaga iyo macalinkaaga saddex saabka u rido sadaqo jaariye ah camal wanaagsan iyo walad kuu duceeya saddex la saaxiib caruurtaada macalimiintaada iyo macaamiishaada saddex ha ka gamban casuumaad laguu fidiyey gacan laguu soo taagay iyo hadiyad laguu keenay ugu dambeyntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey iska jar inaad aada u isticmaasho aaladaha baraha bulshada adigoo wax shaqaha aan ku qabsayn islamarkaana aan camal kale ku heenin inta badan aaladaha bulshada waxaa waqti lumis ahaan u isticmaalo dadka doonaya inay waqtigooda iskaaga dilaan waqtiga aad gelin lahayd baraha bulshada haddii aadan waxba ka faa'iideen meelo kaleeta ku buuxso waa tahluuley markaana qormada ugu dambaysa dhankayga doolli ayaa qoys ka liqay dhayman ciddii waxa ay soo karaysteen nin soo dila doolligii dhaymanka liqay ninkii ayaa habeenkii baadigoob u galay dooligii markii shanqartii yaraatay ayaa waxaa soo yaacay tobannaan doolli ah isha inta saas u mariyey ayuu bartilmaameedsaday mid meesha ugu dambaysa gooni u taagan kolkaas ayuu madaxa ku dhuftay saawaaba kii dhaymanka liqay ninkii ayaa la weydiiyey sida uu ku gartay inuu yahay kii dhaymanka liqay wuxuu ku jawaabay doqonta marka ay taajir noqoto dadka way ka dhex baxdaa xigmadda sheekadan haddii dhaqaalo yar aad hesho dadkayaysan kaa dhex saarin qormadan ayaan waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala dulmidiid halkaas ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada cabdulaahi luul aadala socodsiinayay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo waayahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho markana horarka dunida intooda kale ugu waaweyn soomaalida ka baxsanayaan aadeyna dowladaha kuuriyada waqooyi sidoo kale ruushka labadooda madaxweyne ayaa kulmaya waxayna ka wada arrinsanayaan labada dan ee labada dowladood madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa wuxuu qorsheynayaa in bisha soo socota uu safro gudaha dalka ruushka si uu la kulmo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin putin iyo kim waxa ay safarkoodu ama kulankoodu la sheegay inuu salka ku hayo sidii ay uga arrinsan lahayn arrimaha labada dan waxay wararku qaar ay sheegayaan in koorida waqooyi ay danaynayso in ay hub ku siiso dowladda ruushka si ay hubkaasi u isticmaasho oo ay dagaal xoogan ula gasho dowladda ukrain ukrain dowlado badan oo reer galbeed ah ayaa taageeray mareykanka iyo u k ay kamid yihiin kuwaasi oo hub iyo gantaalo casri ah siiyey laakiin ruushku danihiisa ayuu waxa uu ku danaynayaa ama uu wadahadalkan uu la furayo dowladda kuuriyada waqooyi uu ku doonayaa inay hub ku siiso si uu la dagaalamo dowladda ukraine ma jiro wax hadal ah oo deg deg ah oo ku saabsan warbixinta ee mana jirto cid si rasmi ah uga hadli karta arintan afhayeenka golaha ammaanka qaranka ah ee dalkaas ruushka ayaa waxauu sheegay in wasiirka difaaca ee ruushka sergey lafror uu aadayo pyongyang si uu uga hormaro madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin maalmaha soo aadan kadibna waxaa la filayaa in valadimir uu ka degto magaalada caasimada oo ah ku horyada halkaas oo kim jong un dhigiisa madaxweynaha ruushka waa dhigiisa madaxweynaha dalka kuhoryada waqooyi eh uu kusoo dhoweyn doono dhinaca kalena hadaan aadno wararka ee afrika la xiriira madaxa golaha ku-meelgaarka ah ee talada dalka suudaan ahna taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi jenaraal cabdifitaax eh, alburhani ayaa si deg deg ah uga soo laabtay caasimadda kumeel gaarka ah ee boorto suudaan kadib markii uu booqasho hal maalin ah ugu ku tegay caasimadda ah, suudaanta koonfureed halkaas uu kulan kula soo qaatay madaxweynaha koonfurta suudaan jenaraal alburhani waxaa kulan qaasa uu la yeeshay madaxweynaha ah, dalka eh, suudaanta koonfureed salfakiir labaduba waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira dejinta xaaladda ah, gobolka kacsan ee eh, dalka suudaan iyo sidii xal loogu heli lahaa qalalaasaha soo cusboonaaday inkastoo suudaan iminka ay degan tahay waxa ay gashay dagaal xoogan oo u dhexeeyo ciidamada damcu sariic iyo sidoo kale ciidamada ee qaranka ee dalkaasi suudaan kumanaan qof oo shacab ah oo muwaadiniin reer suudaan ah ayaa barakacay halka kumanaan kale oo dowlado shisheeye kasoo jeeda ay iyana ay barakaceen khartuum ayaa nala kulantay qalalaasi aan u wanaagsanayn nabadgelyada waxaayna lumisay eh, ammaankeedii oo weli waxaa qalqal laga dareemayaa qeybo badan oo kamid a ah gudaha dalka suudaan kadib markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya labada ciidan madaxweynaha dalka zimbabwe ninka lagu magacaabo emerson mangaga ayaa maanta waxaa loo dhaarinayaa mar labaad inuu noqdo madaxweynaha rasmiga ah ee dalkaasi kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashadii lagu murmay ee bishii hore dhacday dalka reer zimbabwe waa dadka reer zimbabwe ayaa saddex iyo labaatankii bishii agost eeyna dhaaftay waxay u dareereen goobaha codbixintaasi ay u doortaan madaxweynaha cusub baarlamanka iyo xubnaha golaha deegaanka ayay sidoo kale soo doorteen laakiin xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ayaa natiijada ka biyadiiday iyagoo uu ku sheegay in munganga uu wax isdabamarin sameeyey khudbadiisa kadib waxaa la dhaariyey madaxweynaha waxaana lagu dhaariyey inuu mar labaad noqdo madaxweynaha dalka zimbabwe kumanaan kamid a ah taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay caasimadda haraare ee dalka zimbabwe iyagoo u banaanbaxaya sida ay ugu faraxsan yihiin in ninka ay taageerayeen ee siddeetan jirka ah inuu mar labaad kusoo noqdo talada dalka siddeetan jirkan ayaa waxa uu markii labaad noqonayaa madaxweynaha dalka ah, zimbabwe waxaana zimbabwe ay wajahaysaa xaalada aan wanaagsanayn oo dhanka maciishada ah iyo sidoo kale sicir barar baahsan oo soo wajahay haweeneyda u dhaxda madaxweynaha dalka mareykanka jo biden ama marwada koobaad ee aqalka cad ayaa waxaa la sheegay in laga helay cudurka covid sagaal war qoraal oo kasoo baxay madaxtooyada mareykanka ayaa lagu xaqiijiyey in marwada koowaad ee madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ay qabtay ama ay qaaday viruska covid sagaal kadib markii marwada koowaad laga helay astaamaha muujinaya cudurka covid sagaal iyo waxay xaqiijiyeen in cudurkaasi ay qabto iyadoo la kala tiiray markii ugu dambeysay biden xaaskiisa oo toddobaatan jir ah ayaa laga helay xanuunka covid sagaal sanadkii hore ee lasoo dhaafay waana waxaana la karantiiray bishii luulyo ee sanadkii laba kun laba xilligaas oo ay qaaday cudurkan ayna ka badsotay laakiin waa markii labaad oo cudurkan laga helayo cudurka covid sagaal ayaa dunida oo dhan weli ka jira inkastoo uusan sidii hore u faafin laakiin weli kiisaskiisas dhif iyo naadir ah ayaa laga helayaa caalamka oo dhan cudurkan ayaa daashaday dunida oo dhan sanadku markuu ahaa labadii kun iyadoo ilaa ilaa uu ahaa xilligii ugu darnaa ee uu dilay malaayiin qof oo dunida daafaheeda oo dhan ah weli saaxiib yaalogaalyaad maqlaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay madaxweyne xasan sheikh ahlalugjiido amaha layska daaye asagu bareerihiisa waa caddaystay wuxuuna yidhi inta haanta qaar ka sare bannaan yahay kana qabyada tahay war xilligan kuwa diidan in dalkan la xoreeyo alla xaasidsanaa xaggee bay u dhasheen xilligii wakhtiga layaableh layaableh soolama odhan war xigta maaha kuwaasio xaggee ay u dhasheen maxbad baana dhex taalla aryaadhaha madaxweynuhu waxabayu xanaaqine markuu soo xusuuste abaaqaad cadawgiyo xinjiraha kuwaaba waa cabdulla waxaad ka tagtay xusuldhuubka orod qofkiyo intuu duqu xabeebsaday xirmilayda qaarkeed waa wax laga xumaade warba wadada taagay hogaamiya dhex tegey xaggee hadda xalaaq ku huraya war kalamaanay war ma haysiine madaxweyne xasan raggow maanta la joogo rag cayaar cayaar qaata ma aha khawaarijuna hadday maqlaanayba cararaanba siduu abwaan maxamed saal hore u sheegana waa niman dhulkana mudacirkana midhaha habeenkii marka ayadaa bur iyo biyo loo kala bixi doonaa ha weynina war qubuurada dhulkana mudacirkana midha hamiinkii waxay sheegeen cimriga khawaariijtu inuu gebagaba yahay culummaduna waa tii tiri sidai diintu qabto qarni weliba maray soo baxaan khawaariijtu dhibaato culusna waa geystaan kadibna inta lagu kacaa la dhammeeyaa oo la cirib ciribgooyaa marka xaalkoodu waa oo waa rafad waa rafad warada ikhyaara oo gobolka hiiraana soo jooga hadda ka hor ducaynaya wuxuu yidhi khawaariijta garuunjo geel ku joogsadaa allah ka dhigo iyo bida allaha ka dhigo sisindaadata allaha ka dhigo lax duqowday oo abaaro ku dhacday allaha ka dhigo war mid khawaarishweysana wuxuu yidhi waygu ciirsanti taaladu ay wareegsante aniga xabad baygu socote allow allow allow ruuxda iga bixi war khawaarijtu bunayati bunayati ay dhihi jireen markii xaaladdu ku adkaatay miyuu heesta bartay warnimayow qofkaan tawfiiqda ilaahay haleeshiinay weyn markii naftu dhuunta u timaado heesaa warkaasma wuxuu garan waaye naftu olad bay kugu aamintaayaryaadhaha xabbad ma ogidiina waxaa la yidhi awaariijta daarunimco weerarta xaladi horea xogtoora la helay kuwa kaleo koba ku tukada iyo xasan nuur wataanna ruunirgooda inya soo galeena laga xog helay madaxda dhanaxalayaa akhbaartaas la wada gaarsiiyaa la yidhi haddama taliyihii xooggaa hurday moogi tilaab un lama qaad war nin lagu seexdaa ma seexdee see taliyuu u seexday war haddaniyo hurda kulama tashato nin lagu seexdo ha seexan cilbaasiida ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si weynu feejigno soo lama odhan horta anigu waxaan hubaa madaxweyne xasan sheekh soo jeedinuu dilay dhafarkuna hadda wejigiisa ka muuqdaa laakiin ragga kale waa dhalaalahayeen war miyousan waare hore u dhihin shidanaaba shidan calaa kulli xaal warkaan ha ku daaline daarunimco beriga nimanku waa eedeen waan weloweley daaranim calama waxay ku taalaa afghanistaan war kalemaanay war ma haysiine ra'iisul wasaare xamse cabdi aar qadar u aaday hayehe qarash lagama maarme waxaan aadayaa qadar ma u yiri dhabarjabinta naga daaya miyuu leeyahay warwarkaana dhex gelinine ra'iisul wasaaraha dhiggiisa qadara casuumay baa la yidhi war axmedow ra'iisul wasaare boqortooyo hoostaga miyaa tala ka go'daa war adeeru ra'iisul wasaare cayaar maahane dagaalkan wawaarida sida dowladda qadar uga qayb qaadan lahayd ayay ka wada xaajoonayaan wasaaraha buntland lagalama tashan intaan garanayo way dhaaftay aryaadhaha ra'iisul wasaaruhu mugow qatar tagaxay u dhihi waaye qaata qaata qaata qaata qarashka dhulkiinna u qaata war kalamaanay isagoon khawaariija tirin taliyihii seexda waxba nooma taraya mar kale yaanu nugu toosin war anigu inay taliyaashu seexdaan waxaan ku ogaaday degmada ceel waaqi gobolka gado ciidankii deganaa xerada iriddeeda miino loogu aasay baa la yidhi dee baabuurkii baxi siriya ugu horreeya ahaana way la kacday waxaa kaloon ku ogaaday taliyayaashu inay seexdaan gooja cadda wixii ka dhacay dee war diyaaradaha dagaalku maanta waxay duqeeyeenaa la yidhi tuulooyin hoostaga degmada runurgood laakiin hadaan taliyuhu seexa lahayn xaladii hore la duqay lahaayaa la yidhi warba banaanbixii shalay maamulka gobolka banaadir soo abaabuleen shaqaalaha lacagtooda waa la jarhayaa ku soo dhammaaday kiradiiba ma hayna xaggu mushaarka nooga goostaa waa dadkii dahsoon iskugu mey shaqaalaha gobolka banaadir ay u badnaayeenaa la yidhi ayagoo ku faraxsan dagaalka khawaariijta oo xitaa qaarinay furunta aadaan diyaar u hayna iskugu yimaadeenaa la yidhi laakiin aaqirka ayagoo madluunahay ka kala dareereenaa la yidhi cosabsaan islahaayo maceebunba iga raacdayna waa maqli jiri bowagaajo waa cadow khawaariijtuna waa cadow war qaajo iyo khawaariij waa laba cadow laakiin qaajadaa roon aryaadhaha halganka khawaariijta in bil loo qaajoodo xabad dhibi maysa isamigay cabdulla wuxuu yidhi ow duurjoogtu diin hadday taaqaan dadkay kuu soo deermiileheed eh. duurjoogtu diin hadday taaqaan eh. dadkay kuu soo deermiileheed warkalamaanay war ma haysiine eh. masaajidka ugu weyn kenya ee ku yaala bartamaha nairobi dagaal faraha looga gubtaa ka dhacayaa layidhi ayahee qawaarijta mahaasna maka buskicisay war masaajid inay dumiyaan waa lagu ogaaye kenya bartankeedana ma tageen warba weynta kaniisadii dhaafeen miya masaajid weerareen war masaajid iyo kaniisad midna in la weeraraa ma bannaana kitaabka gubaha miyaa loo dhaafaa kiniisadda waradha adinka colaadii khawaariijtaa idinku badataye jamaaca soomaaliya isku dishayaa layidhi meesha war shiikh umal iyo shiikh xasaar ka dhex tarotay bawa shiikh muxuu kala dhicin waaye war waa falantiina safka hore annagaale iyo annagaalaha lagu diriray dad badani waa ku dhaawacmeen burbur badanina waa soo gaaray masaajidka dirow keero oo xildhibaanadii hore ka ahaan jira guddiga masaajidkaasna ka wuxuu yidhi ummadaha kalena daawanaya ayaa nooga ceeb badan wixiina dhex maray aryaadhaha tartankii hergelihi hibadaada hal abuur badana isku helay tii ay dhigeenna waa la yaabay qoladii farshaxankana sawirro la yaab lahay soo bandhigeen suugaanlayna guurow iyo gabay iyo geeraar walax loo kala gara waayay daldaleen hadda waa la yaaba waxay soo bandhigeen laakiin garsoorki kala saari lahay anigu miihi war cabdilow tartankaanu bilow soconaya kala saarisiyo najiitana ma dhowa laakiin maalintii koowaad ragga soo istaagay markaan arkay xaajadu ma fududa war ciyaar waagelinta maa maqli jira soomaaliya kuwa soo socda may ka daran yihiin waar soomaalilan iyagoo qayb gelaya tartanka bowa tartanka buntland lagama tashan haddee war calaa kulli xaal inta haanta qabadaa qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo oday saydkii cirshida nuuray iyo caliba soo gadhiye cidla lagama beermen dadko coodii waaxidahe waxaanbacay gooba dhigay hayscajabie sameeyey dabda dhexe maxan reemay oo seexan kari waayey maxan seban colaad layga rabay sahashadoon daayey maxay sabtabu samaynixoo suniyo bogdaacay maxa sabab aad leedahay darteed sahan ku kodoogay min ilaah kiciin beelabasaqayne rabibayseetay dimasho laysatiyey waxbana cabkalhaw sacabatumi qolka ku sidaaye kasoo noqon saraariyo ugale waan ku sugayaade abtersiwa kulanimo ceshtu keenaya bagwaani kimaare के सोमरिना rasmi ku qancaayo ama inay wax qabanaysa oo lagu qaboobayo aniguba kadraan soo arkiyo qaararkii mudane hablayo halkii qoomanay baaci qabatayne qalbigan fogsiinayayba qaxiga siitayne qosolka yaryari variola ahayn ausan gustay ama aad maxaanina cabdiyay kaaga go'yo Ini, ini,